rab lcaalamiin wsal allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkii mucaawiyat nabi sufyaan leylat lqadri leylat sabcin wacishriin soo marnay abu daawuud wariyey waxaa rajaxnay inuu mawquuf yahay laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin wuxuu ka mid yahay mima laa yuqaalu bira'yi waxaan uusan ruuxu ra'yigiisa ka keeni karin hadduu xadiis noocaasoo kalea mawquuf yahayna saxaabiguna uuna ra'yigiisa ka odhan karin waa waxaynu yidhaahdaan waa marfuucun xukman halkaa qaar baa marinaya oo sidaa xadiidka marfuuc kaga dhagaya wayna suroobi kartaa kitaab lxaji xajkiibuu kitaabu yahay baabu fadlihi wa bayaani man furida calayh wuxuu baabu yahay xajka fadligiisa iyo in la caddeeyo yaa lagu waajibiyey xajka baabu fadlihi xajka fadligiisa ayuu baabu yahay iyo wa bayaani man cid caddayntiisa furida lagu waajibiyey oo lagu farad yeelay calayhi korkiisa xajka lagu farad yeelay can abi hurayraa radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal lay waslam rasuulku qaala wuxuu yihi alcumratu cumradii ila alcumrati ilaa cumrada kale laga gaadhaayo kafaaratun midii asturaysa wey limaa shaygii baynahumaa u dhexeeya labadood muddada u dhaxaysa wixii dembiga dhacay midii asturaysa oo lagu dhaafayo wey waalxaju xajkii almabruuru ee lagu baaribnimo sameeyey laysa ma ahaanin lahu isaga uma ahaanin jazaaun abaalgud ila aljannata jannadii mooye janno mooye abaalgud kale ma uu lahaa yani abaalgud janno ka sokeeya ma uu lahaa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray xadiidku wuxuu kutusayaa cumrada fadiiladeeda iyo xajka fadiiladiisa labadaba cumro markaad la timaado ilaa ta kale laga gaadho inta u dhaxaysa dembiga ah waa lagu dhaafaya waay kafaaradu bimacnaa waxa weeye kafara a baa la yidhaahdaa idaa satarahu shayga markaad asturtood qariso baa kufriga lagu ilaaqaa saas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa yani kafarat asaxaabatu annujuum daruurtii waxay qarisay xidigii ama xidigii baa la dhigi karaa waana meesha laga keenay kufriga lanna kaafirku wuxuu qarinayaa ilaahay nicamkiisa meeshaasaa laga keena marka kafaaratun waa asturo ruuxa dunuubtiisii labadaa cumro inta u dhaxaysa dembiguu galay bay astur u tahay oo ilaahay ka asturaya ugu dhaafaya wey macnaha waalxaju almabruuru xajka mabruurka ah waa midka lagu ixsaan sameeyey waxaana laga wadaa siduu leeyahay alimaamu nawowi caleyh raxmat alladii laa yukhaaliطuhu ismun waa midka aan dembi dhex gelin oo inta ruuxu uu ku dhex jiro uu dembiga iska ilaaliyo wuxuu leeyahay ma'huudun min albiri wa huwa aaca waa waxaa laga soo qaaday biriga waana aacada yani aaca iyo wanaag dhexdiisa lagu sameeyo xadiis baase jira uu sheekh albani taxsiininayo min xadiidi jaabir oo uu nebigu leeyahy sal ly waslam biru lxaj icaamu acaam waطiyu lkalaam baarnimo ku samaynta xajku waxa weeye in cuntana la bixiyo oo xajka dhexdiisa ruuxu wax sabaqaysto hadalkana wanaajiyo sidaasuu nabigu ku fasiray biriga biru lxaj oo xadiiu shekh albaani taxsiininayo walxaju lmabruuru adiga waa xajka ruuxu uu u sameeyey si shareecada waafas wixii dhib u geysan lahaa ama dhaawici lahaa ama burin lahaana uu ka ilaaliyey si shareecada iyo sunnadii nebiga waafaqsanna uu u sameeyey kaasaa la yidhahda alxaju lmabruur laysa lahu ma sugnaanin jazaaun abaalgud ila aljannata mooyaane abaalgudkiisa janno kama sokeeyo wey janno meel ka sokaysa abaalgudba uma noqon karto ayib dunuubtaasi marka cumra ila alcumra lagu dhaafayaa in badanoo culimmada ka mida ah waxay leeyihiin waa dunuubta yaryarka ama kuwa waaweyn iyagu toobad bay u baahan yihin bay leeyihin ayib waxaa sugan isagana xadiidu abi hurayra fi saxiixayn oo nebigu uri sal lay slam man xaja hada albeyt beytkan ruuxii xajiya oo soo siyaarta falam yarfus aan rafad samaynin rafadku waa galmada iyo waxyaalaha ka horeeya ee gogolxaadhka u ah tataabashada iyo mubaasharada istimsaaca waxaa kaloo lagu itlaaqaa afxumada ruuxii xajiya oo beytka xajiya oo intaa iska ilaaliya walam yafsuq fisqina aan ku kicin iyo macaasi iyo dunuub rajaca kamaa waladathu ummuhu aw ka yowma waladathu ummuhu xajka wuxuu ka soo noqonayaa sidii isagoo maalinkii hooyadii dhashay oo kale yani dunuubtaa loo dhaafaya daahirka xadiiska waxaa ka muuqata in dunuubtii loo dhaafayo kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn laakiin culimmada markaad in badan fiiriso tafsiirkooda waxay marayaan waxa la dhaafayo waa dunuubta yaryar ka waaweyn towbad buu u baahan yahay ama xad hadduu markaa xad leeyahay laakiin xadiidka axaadiis kale xoojinayso si cad ugu cad in dunuubta waaweynna la dhaafayo waxaa ka mid a ah xadiid xasana oo uu nebigu lehy sal lla alay wasalam marka jamaraadka ruuxa uu tuuranayo jamro kasta dhagax markuu ku tuuro waxaa loo dhaafaa dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mid a ah. marka laysa cala allahi bicasiiz waana daahirka xadiidka wuxuu ka soo noqonayaa xajka sidii maalinkuu dhashay isagoo ah maalinkuu dhashay dembi weyn nama saarnayn ku yar nama saarnayn sidaasaa marka fiican in la yidhaahdo ilaahay fadligiisa tabaaraka watacaala kuma adka addoonka inuu dunuubto dhan u dhaafo ku yaraytu weyn fadaaishawaxay kutusaysaa marka xajka iyo cumrada xadiidkuu kutusayaa xadiis badan baana kusoo soo aroorayo uu ka mid yahay xadiidkan hadda sheegnay kadalika xadiis abi hurayra wuxuu leeyahay nabiga sal lay slm waxaa la weydiiyey ayu lacmaali afdal camal la sameeyo maxaa ugu fadli badan markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slm iimaanu billaah alloo la rumeeyo markaasaa waxaa la yidhi uma maada maxaa ku xiga markaasaa wuxu uhi aljihaadu fii sabiili illah wuxuu yidhi uma maada maxaa ku xiga qaala wuxu uhi xajun mabruur ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in cumrada la badsado oo cumrada sanadkii o dhan ruuxu ilan wakti male iyadu sanadkao dhan baa la cumraysan karaa in la badsado ayb waana madhabka jumhuurta sanadkao dhan ruuxu inuu cumrada ku noqnoqon karo maalikiyada ayaa iyagu waxay yidhahdeen sanadkii hal mar wax ka badan waa makruuh bay dhaheen walaysa calayhi daliil ayib sida sababka waxa weye ruuxu intuu kari karo inuu ku noqnoqdo sanadkii ayaa fiican mid baase baraarujin mudano ruuxu cumradaha ku noqdo marka la leeyahay waa inuu halkii safar hal mar ku cumraysto hadduu cumro labaad rabo waa inuu gurigiisii ku soo noqdo haddana safar kaleeta ka tago sidaa cumro kale kusoo guto taasaa waafaqsan hadyigii nebiga sal alay slm laakiin beytka intaad tagto ood cumro gudato ama xaj gudato inaad gadaashooda haddana intaad xilliga u baxdo haddana soo cumraysato haddana xilliga u baxdo haddana soo cumraysato ood ku noqnoqoto uun hal safar taa iyadaa waxay leeyihiin culimmada qaar ka mid a ah, hadyigii nebiga way khilaafsan tahay salawatu rabbi waslamu caleyh sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu qayim sheekh ibnu baaz iyo keyrkoodba ibnu cuthaymiin iyo waxay leeyihiin in ma waafaqsana sidii nebigiiyo saxaabada laga soo gaadhay taas way macana hal ruux baa la caaishuu nebigu u ogolaaday sal lay slam markay xajka gudatay kadib inay intay xilliga u baxdo halkaa ka soo cumraysato ayadana waxay lahayd duruuf khaas laakiin cid kaleeto nebigu sal lay wasalam lama hayo waktigiisii oo sameeyey marka xajiga nebiga sidii wax ahaayeen in lagu gaabsadaa fiican an caihaa radi alahu canha qaalad waxay tidhi qultu waxaan ya rasuul allah rasuulka ilaahayow acala annisaai dumarka korkooda ma yahay jihaadun cala annisaai dumarka korkooda ma yahay jihaadun jihaad cala nisaaida hamsatu istifhaamkii baa ka maqan ama hal cala nisaai ama acala nisaai jihaadun dumarka korkooda ma yahay jihaadun wax jihaad jihaadkan hadda waxay ka wadaa dagaal waana macnaha jihaadka loola jeedo markii la ilaaqo filaalib nusuusta dagaal inay galaan oy gaalada la dagaalamaan dumarka korkooda mata waajibma ku yahay qaala nebigu wuxu uhi sal lay aslam nacamha calayhina korkooda waxa ahaaday jihaadun jihaad oo laa qitaala wax dagaala fiihi dhexdiisoon ahayn jihaad baa la yidhahdaayo yani siday kelimadii ay weydiisay buu ugu jawaabay laakiin macnuhu watiyo macnahay ula jeeda baa kala duwan ayadu waxay ula jeeday hal cala nisaai jihaadun dagaal ay gaalada la dagaalaan waajibay ku tahay nebiguna wuxuu hi ha jihaad korkooda waajib weye laakiin waa midaan dagaal ku jirin oon dagaal lahayn oo muxuu yahay alxaji buu nabig sal nacam haa buu hi calayhina korkooda waxaa ahaaday jihaadun jihaad jihaadkaasoo laa qitaala wax dagaala fiihi dhexdiisa uusan ahaanin alxaju ayaa korkooda ah, ama huwa alxaju xaj iyo walcumratu iyo cumro ayaa korkooda ah rawahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajah iyo ibnu maajah kadalika ibnu qusaymi daara qutni wallafdu lafdiguna lahu ibnu maajah buu u wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisuna saxiixun wey wa asluhu xadiidka asalkiisuna fi saxiixi buu ku yaallaa saxiixulbukhaari iyo keyrkii buu ku yaallaayo su-aashaasoy caaisha nebiga weydiisay oo wuxuu ahaa waxay ti rasuulka ilaahayo jihaadkii raggii baa loo ogolaaday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam lakunna afdal jihaad jihaadka ugu fadli badan baad leedahay alxaju buu rasulku sal lay slam kaasuu midkuu leeyahay asluhu fi saxiix xadiidku marka wuu sugan yahay waxaa saxiixiyey ibnu khusayma imaamu nawowi ibnu taymiya ibnu lmuflix ibnu cabdilhaadi ibnu lqayim ashaykhu shanqiiti ibnu baaz iyo albani raxima llahu ljamiic culimadaasoo dhan baa saxiixinaysa waana sugan yahay xadiidka xadiidkan wuxuu faa'iideynay in aan dumarka dagaal waajib ku ahayn leannu badankooda iyo qaab abuurkooda yaan xamili karin dagaalka maxaa yeelay badankooda yani iyo dagaalka mashaqadiisu isuma samaysna kadalika qalbi jilaaca akhdaarta iyo dhibaatooyinka dagaalkayna marka xamili karayn saas daraaddeed baan lagu waajibin laakiin taasi lagama wado goobta ma tegi karaan goobta way tegi karaanoo hawlo kale qaban karaan dadka maalan jiranoo kale daaweyn karaan dadka dhaawacabay qaadi karaanoo daaweyn karaan dadka ooman bay macnaha biyo siin karaan qabanqaabo kaleo farabadanoo jihaadkii dagaalku u baahan ka qayb qaadan karaan waana siday dumarkii saxaabadu ridwaanulahi calayhim dagaallo badan oy ka qayb galeen waa jiraan bal dagaallo safar loo galay waa ka qayb xadiidkii muxuu ahaay umu xaraam bintu milxaan ayib marka masaladaasi waa sidaasoo waxaa laga hadlayaa farad waajiba ma ku yahay ayb alaalh waxaa sugan in umusalm yani waxa wey ay maalin mindi wadatayo markuu nebigu naa mindida maxaad ku falaysay gaal hadduu isoo maray inaan dilaan raabin marka xaalaad baa jira ay geli karaan ayb xadiidku wuxuu faa'iideynayaa in aan dumarka muxuu ahay xajka iyo cumradu labaduba inay waajib yihiin waanu tegi doona xajka waajibnimadiisa iyo inuu farad yahay layskuma khilaafsana waa ijmaac waa ruknigii shanaad oo arkaanta ka mida waana ijmaac oo layslama diidanaa laakiin wuxuu khilaaf ka taagan yahay cumradu ma sida xajkay waajib tahay mise waa sunno ayib xadiidkani marka wuxuu ka mid yahay adilada loo deliishanayo oy deliishanayaan culimmada qabta cumradu waa waajib sida xajkoo kale saas macanaa waana u tegi doonaa xadiidkan soo socda ayaa isaguna tilmaamaya waxaa kaloo xadiidkan daliishaday xanaabilada oo waxay u daliishadeen zakada xoolaha ka go'da in la siin karo ruux ku soo xajiya oo sinfiga ka mida ah sideedan sinfiya zakada la siiyo wa fii sabiili soo ka midna marka waxay yidhahdeen wa fii sabiili waa qaswiga iyo jihaadka waay xajkuna jihaadkiibuu ka mid yahay halkaasay marka ka istinbaadeen xadiis baana jira nebigu u ley sal lay aslam alxaju fii sabiil illah xajku waa sabiilka ilahay buu ka mid yahay marka waa lagu bixin karaa bay leeyihiin imaam axmed iyo keyrkii baan ku tegey sekada dadka waa lagu soo xajisiin karaa oo waxay gelayaan waa fii sabiil ilah halkaasay gelayan macnaha ayib sinfigaasay dhex gelayan wacan jaabir bni cabdillahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ata nabiya nabiga waxaa u yimid sal lay slam acraabiyun nin ree baadiye nin baadiye ka yimid ayaa nabiga u yimid sal lay slam faqaala markaasa wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow akhbirnii bal iiga waran can ilcumrati cumrada iiga warraman awaajibatun mawaajibbaa hiya iyadu bal cumrada iiga warnami allow mawaajiba faqaala nabigu wuxu uhi sal lay slam laa maya wa an tactamira inaad cumraysataana khayrun kuu khayr badan laka adiga waajib kuguma aha laakiin inaad cumraysataa kuu fiican oo kuu khayr badan rawahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi waraajixu sida xooga badanna waqfuhu inuu mawquuf yahay wey mawquuf calaa man calaa jaabir bni cabdillah hadalkani hadal nebi inuusan ahayn ee ay yahay hadalkii jaabir saasaa xoog badan saasuu rajaxay xaafid waxaa kaloo rajaxay inuu mawquuf yahay oo sidaa u xoog badan yahoo nebiga uusan gaadhsiisnayn xadiidku alimaam albayhaqi laakiin waxaadan ku lugu-inba ariiqa marfuuca iyo ariiqa mawquufka aba labaduba waa daciif waxba yuusan ku rajaxnaanin mxuu ahay waqfigiisa iyo rafcigiisu midna maxaa yeele labadooda midna ma fayooba lanna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo alxajaaj ibnu ardaa xajaaj ibnu ardaana waa nin daciif saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu shaafici axmed ibnu xambal ibnu اljawzi almundiri ibn cabdilhaadi ibnu xasmi alimaamu اnawowi weliba wuxuu soo guuriyey xufaadu inay isku waafaqsay inuu daciifi alimaamu tirmidi baa tasxiixiyey ama taxsiiniyey waana lagu inkiray tirmidi waxaa la yidhi seebuu xadiisu ninkaasi dhex yaallo daciifka ah, seebuu u tasxiixiyey ama u taxsiiniyey xufaaddu waa ku inkireen alimaamu tirmidi taxsiininta ama tasxiixinta nusakhka kitaabka kala duwano qaarna tasxiix bay soo guuriyeen qaarna inuu taxsiiniyey xadiidku marka ma sugno xadiikaasi xadii sugan maa ayb bal alimaamu shaafici wuxuu leeyahay cumradu inay sunnatoo tatawuc tahay hal xadiid kuma sugna buuri waana runtii axaadiista loo deliishaday cumradu inay sunno tahayee ku soo arooray kulligeed wada daciif hal xadiid kama kici karo ayb waahrajahu waxaa wariyey buu hi xadiidkan ibnu cadi baa wariyey ibnu cadiyin ayaa wariyey min wajhin buu ka wariyey aakhare oo kale ariiq kale daciifan oo isagana daciif ariiq kaluu ku wariyey laakiin isaguna waa daciif ku leh ayb halka can jaabirin uu idiin dhigay sooma can jaabirin meeshaas isma laha can jaabirin waa xadiid madax bannaan wa akhrajahu ibnu cadiyin min wajhin aakhara daciifinna xadiidka hore raacsanta laakiin sidan hadda uu isugu dhegaya waxaad moodaa ibnu cadi xadiidkuu soo saaray wejiga daciifkana ku soo saaray inuu yahay can jaabirin marfuucan alxaju walcumrataani aw alcumratu fariidataani ma aha sidaas kani waa xadiid kaloo madax bannaan kan jaabir laakiin waahrajahu ibnu cadiyin xadiidkii hore jaabir waay xadiidka hore ayuu soo saaray ibnu cadi min wajhin aakhara daciifin halkaa marka joogsi baa ku jira saas man joogsi baa ku jiro waa kala go-anya <coughs> wejigaasi uu ibnu cabdi xadiidka ku wariyey waxaa ku jira in la yidhahdo abu cisma nuux ibni abi maryam la yidhahdaa ku jira wa kaana yadacu alxadiida wayasriq tuug buu ahaa axaadiista xada dadka maryaha xadee lacagta xada kuwa axaadiista xadi jiray baa jira sooma yacni xadiisuusan isagu warinin oo nin kala warinin yuu intuu aayar si qarsoodiya u qaatu ka dhigay inuu isagu wariyey saariq lxadiid bay muxadisiintu u yaqaaneen marka nin marka wadaacu ahaayo kadaab ah oo beenaala ah. sidaas daraaddeed xaafidku inuu yidhaahdo waahrajahu ibnu cadiyi min wajhin aakhara daciifin waa laga fiicanya waxaa fiicnay inuu yidhaahdo min wajhin aakhara mawduuc lanna abu cisma kaana yadacu lxadiid kadaab buu ahaa daciif in la yidhahdo marka waxoogaa tasaahul baa ku jira iyo nooc tajaawub marka in la yidhaahdo mawduuc baa fiicnayd macna ariiqaasi marka isagana halkaa kaga hadh isagana wacan jaabirin jaabir waxaa laga warinaya radi allahu canhu marfuucan halkaa marka waa jaabirin geliyo kala jara xadiis madax banaan waay wacan jaabirin radi allahu canhu marfuucan jaabir waxaa laga warinayaa isagoo la kor yeelay inuu isagoo yani waxa weye la kor yeelo nebiga la gaadhsiiyey inuu nebiga ka warinayo sal lay slam inuu rasuulku yidhi alxaju xajkii waalcumratu cumraduba fariidataani waa laba farad waa laba waajib xaj iyo cumra labaduba waa waajib taasaa jaabir nabiga ka warinaya sal lay slam ayib xadiikan jaabir isagana waxaa soo saaray ibn adi ibn cadi baa soo saaray xaafidku hadda ma uusan sheegin cid warisay sooma xukunkiisana ma sheegin cid warisayna muusan sheegin ibni cadi baa isagana soo saaray sanadkiisuna waa daciif waxaa ku jira nin layihahda cabdulahi bnu lahiica cabdulahi bnu lahiica isaga ayaana ibnu cadi xadiidka uu ku cileeyey sidoo kale xaafidku fi lfatxi iyo talkhiiska labadaba wuxuu ku cileeyey ibnu lahiica ayb talkhiiska markuu ka hadlayay xadiidkan fii kitaabihi talkhiis alxabiir ayuu wuxuu u tiiriyey ibnu cadi iyo bayhaqi waana saas ibnu cadi iyo bayhaqi baa soo saaray laakiin sanadkiisu waa daciif halkaa maxaynu gaarnay marka waxaa inoo soo baxay xadiiskan odhanaya cumradiiyo xajku labadu waa farad waa daciif xadiiska ka horeeya odhanaya cumradu waa muxuu ahaay waajib ma aha inaad samaysaa ku khayr badanna waa daciif kulli halka kala bax culimadu marka waxay isku khilaafeen xajka waan soo sheegno isaga hadal kama noola inuu farad yaho rukniga shanaad u yahay laakiin waxay isku khilaafsan yihiin cumrada cumraduma ma waajiba mise sunna jamaaco badanoo saxaabada ka mida ah iyo taabiciinta ayaa waxay mareen inay cumradu waajib tahay sida xajko kale waxaana sidaa ku tegay aimada alimaamu shaafici axmed ibnu xambal fi riwaaya thawri isxaaq ibnu rahwiya waana sida ay rajaxayaan ibnu mundir iyo ragla ayb waxay leeyihiin cumradu sida xajko kale waajib u tahay maxay deliishadeen waxay deliishadeen xadiidkan hadda soo marnay sooma ee saxiixa ah oo muxuu ahaa clى النisاءi جihaadu qaala nacam calayhina جihaad la qitaala fiihi alxaju wاlcumra waana sugan xaj iyo cumra dumarka korkooda waajib ku ah xadiikaasi waa nas oo wuxuu kutusayaa xaj cumradu inay waajib tahay sida xajko kale kadalika waxaa kutusaya xadiid ibn cabaas fii صaxiixi muslim oo nebigu yihi sal ه alay waslam daklat اlcumraة fi اlxaji ilى ywmi اlqiyaama cumradii xajka unbayba dhex gashayba ilaa qiyaamada laga gaadhayo bimacnaa waxa weeye xaj iyo cumro waa uun isku dhex jiraanba marka wuxuu ka hadlaya ama waa inuu tabatuc loo guto ama qiraan loo guto marka mar haddayba xajkii dhex gashay xukunkiisoo kaley leedahay w ilaa laba isku dhex jira lama kala saari karayo waxaa kaloo loo daliishadaa xadiidkii subay ibnu macbad nin la yidhaahdo warinayo wuxuu leeyahay ataytu cumara radi allahu canhu cumar baan u imid markaasaa waxaan ku yidhi yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodii madaxii muminiintow inii aslamtu wainii wajadtu alxaja waalcumrata maktuubayni calaya waan islaamay nasraani buu ahaa waan soo islaamay markaan islaamayna waxaan ogaaday xajkii cumradu labadooduba inay waajib igu yihiin faahlaltu bihimaa markaasaan labadoodiiba isla xarmaday markaasaa cumar wuxuu ku yidhi hudiita lisunnati nabiyika dariiqii nebigaagaa lagugu hanuuniyey wuxuu ogaaday wuxuu yidhi inay cumradiiyo xajku waajib ugu yihiin baan ogaaday markaasaa labadiiba isla xidho isla gutay dariiqii nebi maxamed baa lagugu hanuuniyey buui marka taasi waxay kutusaysaa hadduu saxaabigu yidhaahdo lisunnati nabiy hadduu dhaho ama asunna la yidhahdo xadiis marfuuca sooma marka inay waajib tahay buu xadiisku kutusay abu daawud iyo nasaa ibn maaja baa soo saaray waana xadiis saxiixa wey macana adiladaa iyo adilo kale daliishanayaan qolyaha qaba cumradu inay waajib tahay oo imaamu shaafici iyo axmed ay u horeeyaan fii riwaaya sidaasaana sawaab maalik iyo abu xaniifa iyo axmed fii riwaaya waxay ku tageen inuusan waajib ahayn waana ra'yi laga xoog badan yahay waxayna deliishanayaan axaadiista daciifka ee dhahaysa cumradu waajib ma ahe waa tatawuco waa sunna sida xadiiskan haddaan soo marno kale axaadiistay deliishadeen kulligooda daciif marka cumradu inay waajib tahay sida xajkoo kale sidaasaa daliilahaan xoog badan ayb wa can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ma stabiilu jidku muxuu yahay ma stabiilu jidkani waxa weeye walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan ah, alla tabaaraka wa tacala dadka korkooda xaj buu ku leeyahay ciddii jid ahaan u awoodi kartuu ku leeyahy jid ahaan ciddii awoodiisa leh ayuu korkiisa ku leeyahy jidkaa maxaa laga wadaa marka xadiidkii cumarna waa kii nabig sal lay wasalam uu ka warramayey muxuu ahaayey islaamnimada yani islaamku markuu u sheegahay yani waxa weeyaan walxaj in istadacta ilayhi sabiilan marka sabiilkii baa la fasiraya sabiilka ruuxa markuu kari karo xajku ku waajibayo jidkaasi muxuu yahay tafsiir baa la rabaa in la caddeeyo ayb qiila waxa la yidhi ya rasul rasuulka ilahi ma sabiilu jidkaasi muxuu yahay qaala nebigu wuxu uri sal lay slam azaadu sahayda wey waalraaxilatu iyo gaadiid inaad sahayna haysato gaadiid aada fuushana haysato baa sabiilka laga wada rawaha waxaa wariyey addaara quطniyu baa wariyey wakadalika xaakimna waa wariyey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey waalraajixu sida xooga badanna irsaaluhu waa inuu mursal yahay mursal maxaa la yidhahdaa hmm? waa xadiidka uu taabicigu rafciyo taabicigu uu nebiga u tiiriya la yidhahda ah, lanna ilan taabicigu nebiga lama kulmin sooma hadduu yidhaahdo rasuulkaa taabicigu oo rasuulka u tiiriyo waa mursal baa la yidhahda waana nooc min anwaaci daciif waa nooc min anwaaci daciif cinda jumhuuri lmuxadisiin leesh lianna taabicigu nebiga lama kulmin cidduu ka qaatayna ma sheegin cidduu ka qaatay waxaa suuroobi karta inuu saxaabi yahay waxaad suuroobi karta inuu taabici yahay taabicigu waxaad suuroobi karta inuu daciif yahay waxaad suuroobi karta inuu majhuul yahay wax kastaa suuroobi karta ixtiyaaan lisunna sunnada nebiga si dadaal loo sameeyo oo markaasi loo ilaaliyo darteed baa waxay muxadisiintu u bateen in la yidhahdo xadiidku mar hadduu mursal yahay waa daciif waraajixu sida raajixa irsaaluhu waa inuu mursal yahay xadiidkani oo uusan musnad ahayn xaakim xadiidkan wuxuu yihi صaxiixun calى shari shaykhayn walam yukrija wuu saxiixiyey calaa sharihima kuwaafaqida dahabi arrintaasi aad baa loo inkiray waxaa lagu tilmaamay inay tasaahul tahay bal inay wahmi iyo ismoodsiin tahay xadiidku inuu mursal yahay ayaa xoog badan waxaana rajaxay inuu mursal yahay culimo aad u fara badan oo yaa irsaaliyey xasan baa irsaaliyey isagaa anas ka warinaya xasanulbasri taabicigaad garanaysaan baa irsaaliyey inuu mursal yahay oo musnad uusan ahayn baa waxaa rajaxay culimo aad u fara badanoo culimada xadiidka ka mid oo ah. uu ka mid yahay alimaamu axmed ibnu xambal bayhaqi ibnu taymiya ibnu lmuflix ibnu cabdilhaadi alimaamu nawowi sheekh albanina baxi aad u dheer buu ku qoray irwaaga oo mustafiid ah akhiiranna markii ugu dambeysay wuxuu ku gebagabeeyey wuxuu leeyahay khulaasatu lqowl waxa weeye xadiidka quruqdiisa oo dhan waa wada daciif wa bacduha awha min bacdihi way sii kala darantao qaar baa qaarka kale kasii daciifsan bu wa axsanuhaa ariiqu xasan albasri bu waxaa ugu roon buu yihi ariiqan xasan albasri in hadda dul taaganna oo isagana mursal ah walaysa fii shayin min tilka almawsuulaati maa yumkinu an yujcala shaahidan lahu liwahaa'iha duruqda kale ee xidhiidhsan oo dhanna hal dariiqoo xoojin kara ma jiro maxaa yeele duruqda kale oo dhan ee marfuuca ah ama musnadka waa wada aciif mana kabayso ma kabayso dacfigeeda daraaddeed xadiisku marka waa aciif culimadu way daciifiyeen ragga daciifiyey waxaa ka mid a mutaqadimiintii ah, ah ibnulmundir iyo imaam abari imaam lmufasiriin iyo kadalika cabdulxaq ishwiili iyo keyrkoodba xadiisku marka waa xadiis daciifa ah, liirsaalihi halkaa ariiq baa ugu roon oo uu irsaaliyey xasan albasri duruqda kale oo dhan dacfigoodu ma kici karo ismana xoojin karo xadiisku oo inta laysku kabkabo xoogaa isma tabar isma siyaadin karayo ayb xadiikaasi marka saan w aciif waahrajahu waxaa wariyey xadiidka atirmidiyu tirmidi baa wariyey min xadiii ibni cumara ibni cumar xadiidkiisa xaggiisuu ka wariyey ama xaaluu yahay wa fii isnaadihi sanadkiisana waxaa ku sugan dacfun baa ku sugan tirmidi baa wariyey isagoo ibni cumar ka warinaya sanadkiisana ma fayoboo dacfi baa ku sugan waxaa kaloo wariyey markuu xadiid ibni cumar yahay ibnu maaja daaraqutni iyo bayhaqi ibn cadi tirmidi markuu wariyey xadiidka ibnu cumar wuxuu yidhi xadiiun xasanun waa xasan buy waalcamalu calayhi cinda ahli lcilmi ah, xadiikaasayna ahlulcilmigu ku camal ruuxu idaa malaka zaatan wa raaxilatan buui hadduu sahayna haysto gaadiidna haysto wajaba calayhi alxaju markaasuu wuxuu yidhi ibraahim ibnu yaziid alkhawasi nin la yidhahdaa ku jira oo bacdu ahlilcilmi ay ka hadleen xagga xifdigiisa laakiin xasan buu ka dhigay xadiis bariiqa ibni cumar meesha iyada sidoo kale alimaamu tirmidi waa lagaga daba tegey waxaa la yidhi tasaahul iska cad imaamu tirmidi ku dhacay xadiiskaa markuu taxsiiniyey ayib sababtu waxa weeye ninka uu xadiiska ku jiro la yidhahda ibraahim ibni yaziid alkhawasi almakki waa nin matruuku lxadiis ah. matruuku lxadiis haddii lagu yidhaahdo bimacnaa waxa weeye waa daciif jiddan waa daciif jiddan nin noocaasa xadiiduu ku jiro tirmidi seebuu u taxsiiniyey wahmi ama tasaahul ku dhexmara sidaas daraaddeed ninkaa dartii baa xadiidka lagu daciifiyey oo xufaadda iyo nuqaadda xadiidku ku daciifiyeen waxaana ka mida ragga daciifiyey ibnu cabdilbar ibnu xasmi ibnu muflix annawowi albayhaqi cabdilxaq alishbiili ibnu cabdilhaadi almundiri ibnu taymiya alxaafid fi talkhiis kadalika sheekh shanqiiti iyo sheekh albani iyo keyrkood xadiidku marka ariiqa ibnu cumar laftiisu siduu xaafidku sheegay fii sanadihi dacfun inuu yidhahdo waa laga fiicnaa waxaa fiicnaa inuu yidhaahdo fii sanadihi dacfun shadiid lanna matruuk baa ku jira mar hadduu matruuk ku jirana dacfi adag waay dacfi fudud maaha dacfi caadiya maaha warka isku soo ururiye xadiidka ka dhigaya sabiilka azaadu waraaxila xadiidkaasi ma sugna waa xadii aciif ayb mutaabacaad fara badan buu leeyahy lakin wax kacaya maaha ragga daciifiye waxaa ka mid a ah alimaam shaafici aleyh raxmat ullah ayib haddii xadiisku daciif noqdo man istaaaca ilayhi sabiilan tafsiirka sabiilka tafsiirka sabiilka xaggee loola noqonaya haddii xadiisku daciif waxaa loola noqonaya xagga curfiga iyo caadada iyo dadka xaalkoodu siduu u kala gedisan yahay wixii uu ruuxu xajka markuu aadayo la-aantii aan u suuroobi karin oo dhan sabiilku ka mid yahay ruuxu hadduu gaadiid mooye uusan si kale xajka u tegi karin gaadiidku sabiilku gelaya sahaydu waxay gelaysaa sabiilkii bay gelaysaa karitaanka kaleoo dhan baa sabiilka gelaya saas manaa jidka inuu aamin yaho ruuxu mari karaa sabiilka keliya sabiilku marka waxaa shay kasta oo la-aantii ruuxa uusan u suuroobi karin oo dhan baa sabiilka marka wada gelaya laakiin zaad iyo raaxilo keliya in lagu fasiraayo xadiiskeedu waa daciif zaadkii raaxiladu mar bay geli karaan marna way ka bixi karaan lanna ruuxu hadduuba makaba daris la oo lug ku tegi karo ma waxaan leenahay daadiid la-aantii waa iska joogta maya waaba kanba waaba dariskaage waaba lugbaa isku dayi kartaa marka xadiisku waa daciif amaa sabiilku waa ka guda wen yahay zaadkii raaxilada inay galaan baa adxiyi karaysa khaasatan raaxilada zaadku isaga waa laga maarmaan watazawada weye isaga sahayaata ayb oo marka waxaa soo gelaya hadda inagoo kale ruuxu inuu heli karo maalan muxuu ahaaye tiirkii diyaaradda uu ku fooli lahaa kharashkii uu xagga ku isticmaali lahaa reerkiisa intuu ka maqan yahay kharashkay sii isticmaali lahaayeen muxuu ahaayey jidka waa inuu nabad ku tegi karo u badinayo inuu nabad ku tegi karo jid ahaan iyo caafimaad ahaan waa inuu awoodi karo wahaakada shuruudahaasaa noqonaya man istaaaca ilayhi sabiila wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay wasalam laqiya wuxuu la kulmay rakban safar geel saaran rakbantu waa jamcu raakib waa jamcu raakib waxaa la yidhaahdaa kooxda ilaa toban iyo wixii ka siyaasan oo gaadiid geel a saaran ayaa waxaa la yidhaahdaa rakbi baa la yidhahda rakbi saas macanaha haddayna geel saarnayn ragba lama yidhahdo haddayna markaas safar ahaynna lama yidhahdo ragbiga marka taas laqiya wuxuu la kulmay nebigu sal ly slam rakban koox socotaa oo gaadiid saaran oo geel saaran birawxaa'i meesha rawxa la yidhahdo kula kulmay rawxadaasi waa ceel oo makiya madiine u dhaxeeya oo magaalada madiine xaggeedu u dhow yahay toddobaatan iyo saddex kilomitr buu u jiraa waa meelaha marka makiya madiine la socdo dhexdooda lagu nasto baabuurtu intay dadka dejiyaan waxoogaa macnaha laga shaah cabee maqaayado iyo waxbaa ku yaala marka rawxadaasi waa meel noocaas ayib xagga madiina u dhowday laqiya wuxuu la kulmay rakban koox oo gaadiid saaran birawxaa'i buu kula kulmay ceelka rawxa la yidhahdo fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam man ilqawmu war dadku waa kuwama dadkani waa kuwama ah. ayib man ilqawm bimacnaa waa haysi waay haysi war dadkani kuwaya xageela ka soo jeedaan waay ayib fa qaaluu waxay yidhahdeen man anta adugu kumaat ah. adugu kumaat intaynauwa jawaabinba bay isaga warsadeen faqaala markaasa wuxu uhi rasuulullah rasuulka ilahi baa farafacad markaasay kor u qaaday ileyhi xaggiisa imra'atun haweeney baa sabiyan ilmo yar kor u qaaday markiiba ay ogaadeen inuu nebigii yahay oo rasuulkii yahay bay haweeney intay ilmo kor usoo qaaday bay rasuulka xaggiisa kor ugu qaaday faqaalad waxay tidhi alihaadaa kan ma u sugnaaday rasuul ilaahi xajun xaj ma u sugnaaday kanaa wadaayo xaj usii wadaayo kan xaj ma leeyahay o ajir xaj ma helaya waa ilmo yar qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam nacam haa walakii adigana waxaa kuu sugnaaday ajrun adiguna ajir baad ku leedahay raba waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey ayib xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey caruurta yaryarkaa in la xajisiin karo ayib ama ha noqdeen tamyiis ha gaadheen oo xad ay wax kala sooci karaan ha gaadheen ama tamyiisiina gaadhin oo aada ha u yaryaraadeen labadaba waa la xajisiin karaa oo xajka waa lala aadi karaya macana wixii marka ay samayn karaan oo acmaasha ana way samaynayaanoo waa la marinaya wixii marka ayna samayn karayninna waa laga naa'ib noqonaya oo ruuxa wada ayaa u samaynaya alla fadligiisa tabaaraka wa tacaala xaj ajirkiibuu u qorayaa ilmaha yarka waalidkiisa wadana ajir intaasoo kalea isagana loo qoraya walaki ajrun lanna isagaa sabab u ah sooma isagaa sabab u ah maadaama isagu sabab ugu yahay man dacaa ilaa hudan a ah, yani ruuxii khayr dad ruuxu sabab ugu noqdo uu sameeyo ajirkiisoo kale u leey cala hada alasaas wey marka axaadiista marka kutusaysa carruurta yarkii inay xajin karaan aad bay u fara yihin qaar ka midana kitaabka inoogu imaan doonaan waana masale la waafaqsan yahay khilaaf kama jiro in carruurta la xajisiin karayo laakiin hadal wuxuu ka jira xajka carruurtu intayna weli qaan gaadhin xajkoodii weynaa ee faradka ahaa ee waajibka ahaa ma ka gudayaa mise kama gudaya uu inoo soo socda waxaa loo badan yahay inuusan xajkii waajibkay ka gudayn ijmacna way soo gurinaa culamada qaarkood ayib hadduusan xajkii waajibkaa ka gudaynin muxuu u tarayaa marka wuxuu u taarayaa waa ajirkayd u ah ilaahay fadligii weeyo caruurta yarkan kaan gaadhin wixii khayray la yimaadaan salaad iyo soon iyo xaj iyo waa loo qori dembina loo qori maayo rufica alqalamu can alaa can sabiyi xataa yaxtalim ilmaha yarkaa ilaa uu qaan gaadho wax dembi a ah lagama qoro xataa hadduu wax dilo wax qaribo waa sabi qalin ma saara laakiin maca dalika isagoon wax dembiya ah laga qorin xasanaadkuu samaynaya waa loo qori limaada lianna raxmat allahi halabat hadabahu ilahay naxariistiisu way ka waafacsantaha cadhadiisi iyo ciqaabtiisa kaana wuxuu ahaa alfadl bnu cabaasin radi allahu tacaala canhuma fadl bnu cabaas wuxuu ahaa cabdulahi bn cabas walaalkii wa kaana wuxuu ahaa alfadl bnu cabaasin radia allahu canhuma isagiiyo aabbihiiba allaha ka raali noqdee radiifa rasuuli lahi sal lay wasalam nebiga midka wuxuu ahaa gadaashiisa saaran fangelihiisu ah fangalaha waxaa la yidhahdaa waa ruuxa gaadiidka aad saaran tahay gadaashaada kaa saaran hasha nebigu xagga dambe ka saaran nebiguna xagga horuu ka saaran radiifka kaa la ayib oo waxay ahayd taqriiban saan haddaanan wahminin nebigu markuu carafo kasoo soo dhaqaaqay min carafa ilaa musdalifa waxaa hashiisa gadaal ka saarnaa alfadl ibnu cabaas musdelife markuu kasoo tegay ilaa mino intuu ka imaanayeyna usaamaa saarnaa mima aduu nin saxaabada ka mid ah. ayib radiifan rasuulilahi sal lay sl nabiga fangelihiisu ahayoo hashiisu gadaal ka saarnaa fa jaaad markaa waxaa timid imra'atun haweeney oo min khacam qabiilka reer khacama ka dhalatay khacamku waa reer qabiilka reer khacama haweeney ka dhalatay baa nabiga u timid sal lay slam fa jacala wuxuu gudagalay marka oo bilaabay alfadlu fadl ibna cabaas yanduru inuu fiiriyo ilayhaa iyada inuu fiiriyo wa tanduru iyaduna inay fiiriso ilayhi xaggiisa inay fiiriso oo isku dhaygageen <laughs> wiilkii iyo gabadhi fadlina wuxuu ahaa nin aada u qurux badan buu ahaa gabadhuna waxay ahayd sida xadiisku uu tilmaamayo gabadh dhallinyaro iyadana aada u qurux badan bay ahayd yay ahayd labadoodii marka waxa weeye ishii bay kala jeedin waaye ayb jacala wuxuu bilaabay annabiyu nebigu sal lay slam yasrifu inuu duwo wajha alfadli fadli bnu cabaas wejigiisa inuu leexiyo ila shiqi alaakhari dhanka kale inuu u leexiyo intuu dhabanka qabtay buu saa u riixay markaasuu dhanka kale u leexiyey nebigu sal lay slam marka wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi shaab wiil dhallinyaro ah iyo gabadh dhallinyaro ah waxaanan ka aamin noqonin buu dhexdooda inuu shaydaan ka shaqeeyo marka saasuu fadli marka wejigiisa nabigu u leexiyey salawatu rabbi waslamu caleyh ayb wajacala wuxuu bilaabay annabiyu nabigu sal lay slam yasrifu inuu duwo leexiyo wajha alfadli fadl ibni cabaas wejigiisa ila ashiqi alaakhari dhanka kale inuu u leexiyo nabigu bilaabay sal lay wasalam faqaalat waxay tihi gabadha iyada muusa dhihin wejiga dado gabadha waa weji banaanta wejiga dado ma dhihin laakiin fadli baa la war xagga ujeesa ayb faqaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulka ilaahi ina fariidat allah ilaahay faradkiisa iyo waajibkiisa calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda uu ku waajibiyey filxaji xajka dhexdiisa adrakad way soo haleeshay fariidadaasi abii aabbahay bay soo haleeshayoo ku timid shaykhan isagoo duqa kabiiran oo weyn yacni xajkiibaa ku waajibay xilli uu du-oobay oo duqooboo aada u weynhay laa yahbutu oon sugnaanaynin shaykhan xaalu ya kabiiran oo weyn oo laa yahbutu aan ku sugnaanaynin cala alraaxilati rarooyda korkeeda neefka gaadiidka raaxiladu inta badan waa geela loo isticmaala yani waxa weyaan neefka raran ee reeriyeysan korkiisa kuma sugnaan karo gaadiidka ma qaban karo da iyo dacfi iyo tabardarri daraaddeed gaadiidka ma qaban karo afa axuju ma ka xajiyaa canhu xaggiisa gurigiisa intaan kaga tago xajkii ma ka soo gudaa anugu qaala nebigu wuxu uri sal lay slam nacam haa kasoo xajigo wadalika kaasina fii xajati lwadaaci xajkiisa sagootiga dhexdiisa xajkii nabiga sal lay waslam ee ummadda sagootiyey u dardaarmay xajkaas ayay munaasabadaasi dhacday iyo arrintaas muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdigana lilbuhaariyi buhaari buu sugnaa xajawadacaasi waa un halkii xaj ee nabiguba sameeyey sal lay slam hijradiisa kadib intuusan soo hijrooninoo maka uu joogo hijrada ka hor lama oga inta goore uu xajiyey xadii daciifa ah kusoo arooray laba goor buu xajiyey lakiin ma sugna laakiin intuu soo hijrooday taqriiban tobankii sane uu joogay magaalada madiina hal xaj buu xajiyey xajkaasina waa xajkaa sagootiga ah, ee ummadda uu ku sagootiyey xajkaana markuu ka laabtay nebigu sal lay slam saddex bilood ka yar buba noolaaba yani cimrigiisa gebagabu ahaa markaas salawaatu rabbi waslamu caleyh ayb saas daraaddeed baa xajat loogu magacaabayo nebigu acmaasha xajkana ummadda aada buu u baray hadal dheer iyo khudab dhowr goor uu jeediyey oo qaad sagootiya iyo dardaaranana nebigu waa kala hadlays uu u jeediyey ummadda sal allahu aleyh wasalam ayib xadiidka wuxuu inoo faaiideynayaa fawaa'id fara badan baa ku jirto gaadiidka in laysla fuuli karo horta uu kutusay waxaa kaloo kutusaya haweenta xajka markay ku jirto inay wejigeeda banayso ayib lanna xadiis baa inoo imaan doono nebigu le sal lay slam laa tantaqibu almar'atu haweenaydu indhashareerka ku dhagan iyo niqaabka markay xajisan tahay ma qaadato waa inay dhigto waa midka wejiga ku dhagan waay laakiin sadli bay samayn kartaayo midkan wejiga kasoo laalaada maxaan ujeedaa madaxa intuu ka soo laalaado wejiga korkiisa wejiga korkiisa saa ugu laalaadeen ku dhaganayn kaa isagaabay qaadan karta laakiin midkan ku dhagan maya ayb gabadhu marka way iska weji banaanay waa xadiista u daliishaday sheekh albani keyrka ay u daliishanayaan xilligii saxaabada inay jiri jireen dumar weji banaanaa waa xadiiskana ka mid oo ay u daliishanayaan wejigo la dado waa sunne waajib ma aha halkaasay marinayaan macnaha qolyaha ka jawaabayaan waxay leeyihin munaasabadu xaj bay ahayd gabadha wejiga u banayse lagama qaadanayo xilliga kale inay wejiga banayn jireen adiga masalada dabteedu jirto dumarkiiyo ragga isfiirintoodu inay xaaraam tahay bay kutusi qur-aankana taa iyadaa caddeeyey waxaa kaloo xadiisku inoo tusaya oo hadda meesha loo keenay ruuxii xajka aan keri karin in laga soo xajinayo waana laisku waafaqsanya hadal kama noola muran kuma jira masalada iyada karin la-aanta uusan keri karinin iyo cillada haysata marna waa cillo rajo laga qabo inuu ka zuusho oo uu ka bogsoodo marka waa marna waa cillo aan rajo laga qabin maalan cudur waxaa haya aan rajo laga qabin inuu ka caafimaadayo mana soo xajin karo ruux ka soo xajiyuu diraya maalan wuu duqoobay oo ma ma xamili karo jidkana ma mari karo mana xamili karayo waa laga soo xajinaya haddiise laakiin ay dhibaata haysato dhibaatada haysatana la filayo inay zuuli doonto markaa cid ma diraya ee uu soo xajinaya waxaan dhihi laha wuu sugayaa ilaa cilladaasi zuusho markaa kadib wuu soo xajinaya maalan jidkii baa loo diiday cadow wuu ka baqahayaa cudur inuu rijo laga qabo inuu ka bogsoonayaa haya dacfi inuu ka kici karo la rumaysan yaaba haya arrimaha iyaga ah haddiiba rijo la qabo ma dirayo cidna mana wakiilanaye wuu sugayaa inta uu macnaha ilaahay tabaaraka watacala uu cilada iyada ka qaaday ayib waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysan in ay haweenaydu ninka ka soo xajin karto oyna shardi ahayn ninka inuu ninka xajiyo ee dumarna ka soo xajin karaan waana sida sawaabka ah muxuu ah khilaaf shaadaa ku jira laakiin jamaahiirtu saasay qabaan waana sida xadiiska daahirkiisa kutusay ayib wacanhu radia allahu canhu ana imra'atan haweeney oo min juhaynata ree juhayna ah ayaa jaa'at timid ila nabiy nabiga u timid sal ly slam faqaalat markaasaa waxay tidhi ina ummii hooyaday nadarad way nadartay nebi allow an taxuja inay xajiday nadartay falam taxuja mana ayna xajiyeen oo xajkii nadarka ahaa maynan gudanin xataa maatat ilaa ay dhimatay yani nadarkuna waa farad waa waajib sida xajka fariidadoo kale waa waajib mar haddaad nadar gasho yani waxa yuufuuna binadr waay falam taxuja maynan xajiyin xataa maatat ilaa ay dhimatay afa axuju maka xajiyaa canhaa xaggeeda maka xajiyaa ayib xajkii ay isku laazimisay ee ku waajibay ee iyadoo gudanin ay ka dhimatay ma ka soo gudaayo ma ka qalleeya qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam nacamhaa xujii ka xaji canhaa hooye xaggeeda ka xaji ayib markaasaa nebigu sal lay waslam u sii caddeeyo wuxuu ku yidhi ara'ayti bal ka warran low kaana hadduu ahaan lahaa calaa ummiki hooyadaa korkeeda hadday ahaan lahayd daynun dayni hadday ahaan lahayd hooyadaa haddii dayn lagu lahaan lahaa bal ka warran akunti ma ahaan lahayd qaadiyatahu dayntaa mid gudi lahayd ma tahay gudi lahayd ma tahay bu nabig sal l akunti ma tahay qaadiyatahu dayntaa mid gudaysa oo hooyadeed ka gudi lahayd ma tahay dayn hadday dad ku leeyihiin jawaabtu waha markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam uqdu llaha alle u guda marka dayntiisa faallaahu alle ayaa axaqu u xaqnimo badan bilwafaa'i oofin iyo gudud xaqiisa loo gudo cid walba isagaa ugu xaqnimo badan makhluuq hadduu dayn ku lahaan lahaa haddaad u gudi lahayd xajkii ay ku dhimatay nadartayna waa dayn rabbi ku leeyahay cid xaqiisa loo gudana ilaahay baa ugu xaqnimo badan tabaaraka wa tacala oo addoommada ka mudan wa rawahu waxaa wariyey albuhaariyu buhaari baa wariyey ayib xabiibkani isaguna wuxuu inoo faa'iideynaya ruuxii dhinta in laga xajin karo saas maana kii hore muxuu ahaa ruuxii nool oo karila soo ma xajkii aan xamili karin toyi karin kanina waxa weye ruuxii dhintay w laba mid wey marka haddii isaga oo nool xajku ku waajibay oo masalan xaj nadar uu ahaa wuu isku laazimiyey muuna gudanin wuu dhintay xajkii waajibka ahaabaa ku waajibo xoolihiina wuu yeeshay awoodna wuu lahaa wuu gaabiyey wuu iska dib dhigay wuu dhintay waa lagu leeyay markaasoo kale in laga soo xajiyaayey waa in xoolihiisa laga ajiyo laga xajisiiyo ah, ila xajku markaa laazim bu aha sooma waa in laga gudo xataa sida raajixa ah xoolihiisa intaan la dhaxlin baa xajka laga bixinaya wixii sake ah wixii xaj ah wixii nadar ah wixii xuquuqii rabbi ku lahaa ayaa laga gudayaa daynta bini aadamkaa loo gudayaa dardaarankiisii baa laga bixinayaa wixii waa laga aasayaa wixii soo hadhaa la dhaxlaya waa hadduu xajku waajiba ah. hadduusan markaa ku waajibinna oo isagoo dhintay laga xajiyana markaa waa tatawucoo laazim maaha laazim maaha laakiin waa shay sawaabkiisi iyo ajarkiisu uu gaadhayo wey macnaha waxaa ka mid ah xadiista macnaha kutusaya xadiiu burayda radi allahu canhu wuxuu yidhi baynamaa ana jaalisun cinda rasuli lah sal lay slam anoo mar nabiga agtiisa fadhiya id atathu imra'a haweeney baa u timid markaasaa waxay tidhi inii tasadaqtu calaa ummii bijaariyatin wa inaha maatat bay tii hooyaday waxaan ku sadaqaystay bay tihi gabadh addoon ah oon siiyey wayna dhimatay hooyo hooyaday dhimatay <coughs> marka waxay ka weydiinaysaa hooye hadday dhimatay addoontan ku sadaqaystay dhaxal ma u qaadan karaa oo dib ma iigu soo noqon karta markaasaa nebigu wuxu urh sal lay aslam wajaba ajruki wa raddaha calayki almiiraatu sadaqadii hooyada aad siisay horta ajirkeedii waa kuu sugnaaday oo waa waajibay oo addoontan aad sadaqaysatay ilahay agtiisa ajirka horta waa kuu yaalla ayib ta labaad wa raddaha calayki addoontii dib waxaa kuugu soo celiyey almiiraasu dhaxalkiibaa dib kuugu soo celiyey qaado halkaa waxaynu ka garanaynaa ruuxu hadduu sadaqo sadaqaysto oo sadaqadii iyada haddana dhaxal ahaan ugu soo noqoto ma soo gelayo alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qay'ihi ma soo gelayo saas wy maana leanna markaas sabab laazima soo celiyo dhaxal baa markaa kugu soo celiyey marka addoontaadii intifaacso dhaxal baa kugu soo celiyey sadaqana way kuu noqoto hooyadaas siintaa siisayna ajirkeeda waa ku yaallaa buu nabig sal lay slam markaasaa waxay tihi ya rasuul allah inahu kaana calayha sawmu shahrin hooyaday bil soonaa lagu lahaa afa asuumu canha ma ka soomaa markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam suumii canha ka soom buu markaasaa waxay tidhi inaha lam taxuja qatu weligeedna mayna xajiyin weligeedna xajba waa lagu lahaa oo weligeed maba xajiinba afa axaju canha ma ka xajiya rasuulka ilaahay markaasaa nebigu wuxu urh sal ly slam xujii canha ka xaji wixii soone lagu lahaana ka soon xajka ayna weligeed xajiinna ka soo xajibu rasulku sal lay slam xadiikaasi fi saxix muslim ku yaala xadiiskan waxaa kaloo loo daliishada culimada qabta qiyaasku inuu ka mid yahay adilada sharciga oo jumhuurta ah aahiriyadaa diidda waxayna u daliishanayaan nebigu sal lay wasalam gabadha markuu xadiiska u sheegay oo xukumka u sheegay kadib wuxuu ku qanciyey qiyaas oo wuxuu uga qiyaas qaatay xaqa bini aadam gududiisa kaasoo iyada agteeda muqararka ah ayuu wuxuu uga qiyaas qaatay xaqa alle gudidiisa oo markaa aynan garanaynin marka waxa weye waa qiyaaska adiladiis ayuu xadiiskani ka mid yahay ayb wa canhu waxaa laga warinayaa canhu waa ibn cabaas wa canhu ibn cabaas waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ayumaa sabiyin ilmo kasta oo xaja xajiya uma kadibna balaqa gaadhay alxinsa dembigii gaadhay alxinsa dembi gaadhay dembiga lama gaadhay waxaa laga wadaa xilligii la dambaabahayey gaadhay yani waxa weeyaan xilliga la dambaabaya waa xilliga oo ruuxu qaan gaadho dembiga laga qorahay sooma alxinsa qaan gaadha laga wadaa saas man ayumaa sabiyin ilmo kasta oo xaja xajiyey yaraantiibuu ku xajiyey isagoon qaan gaadhin buu xajiyey uma kadibna markuu xajiyey kadib balaqa wuxuu gaadhay alxinsa xilligii iyo dadii lagu dambaabahayo dembiga laga qorhayo buu gaahay wuu qaan gaadhay fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday an yaxuja inuu xajiyo xajatan xaj ukhraa oo kale tii waajibka ahaydee shareecadu saartay kama dhicina waa inuu dib ka guto wa ayumaa cabdin addoon kasta oo xaja xajiya uma kadibna uctiqa la xoreeyo isagoo addoon uu xajiyey kadib buu xajkiisa kadib baa la xoreeyey oo saasuu ku xorooday fa calayhi korkiisa waxaa ahaadoo waajib ku ah an yaxuja inuu xajiyo xajatan xaj ukhra oo kale rawa waxaa wariyay ibn abi shayba walbayhaqi kadalika xaakim iyo ibnu khusayma abaraani fi lwsat way wada wariyeen ayb wuxuu yidhi xaafidku warijaaluhu xadiidkan rijaashiisu iqaatun waa rag lagu kalsoon yahay ilaa laakiinse ilaa anahu isaga waa xadiidkee ikhtulifa waxaa la isku khilaafay fii rafcihi xadiidka koryeelidiisa nebiga loo koryeelo yani nebiga ma gaadhsiisan yahay mise ibnu cabaas buu ku egyahay oo waa mawquuf taasaa khilaaf ka taagan yahay wlmaxfuudu sida la xifdiyeyna anahu isagu mawquufun waa inuu mawquuf yahay mawquufun calaa man calaa bni cabaas ibni cabbaas ba inuusan dhaasiisnayn oo ku eg yahay oo isaga uusan gudisnayn oo nebiga gaadhsiisnayn saasaa maxfuuda oo saxa buu leeyay maxfuud hadduu ku yidhaahdo dhanka kale waa munkar waay rafcintiisu waa munkar buu leeyay xaafidku saas maana halkaasuu maray laakiin waxaa hariiba ah, xadiidka markuu talkhiiska kaga hadlayay talkhiisulxabiirka markuu kaga hadlayay waxoogaa wuxuu u iishay inuu marfuuc yahay inuu marfuuc yahay isagoo qisale buu keenay oo axaawi uu warinay xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim baa ku saxiixiyey calaa shardi shaykhayn dahabina waa ku waafaqay alimaamu nawowina wuxuu leeyahay isnaaduhu jayid waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xasmi sheekh albani marna wuxuu saxiixinayaa isagoo marfuuca ah, marna isagoo mawquufa ah, labada ariiqa waa sax buu leeyahy weliba ariiqa marfuuca shawaahid buu leeyahy ayib ibnu khusayma ka mid a ah ragga xadiiska saxiixiyey oo isagoo marfuuca saxiixiyey laakiin waxaad moodaa qawaacidda musطalaxa iyo naqd ulxadiid marka loo laabto xadiidka inuu mawquuf yahay baad moodaa inay nafta u iilanayso sababtu waxa weeye hal nin baa rafciyey laba ninna way ku khilaafeenoo way waqfiyeen xadiidka shucbaa laga warinaya yaziid ibnu zurayc nin la yidhaahdo ayaa ayaa rafciyey waxaa khilaafay cabdulwahaab bnu caaa nin layidhahdo iyo abu mucaawiyat adariir iyo weliba nin saddexaadoo layidhahdo ibn abi cadiyin ibn abi cadiyin saddexdaa ninba waxay isku waafaqeen xadiidku inuu yahay mawquuf hal ninna wuxuu maray xadiisku inuu yahay marfuuc qawaacidda cilmu mustalax marka loo laabto saddex nin meeshay mareen ayaa xoog badan wabittaali saasuu xaafidku ku yidhi waalmaxfuudu anahu mawquuf oo raggii xufaadda badankood baa waqfiyey hal ninna waa rafciyey sidaasuu le nin kalaa ku raacay laakiin waa nin daciifaho waxba aanu u taraynin wa murankaasaa xadiidka ka taagan ayib laakiin masaladaasi ahaanteeda ijmaac bay soo guurinayaan ninka la yidhahdo ibnulmundir iyo tirmidi iyo keyrkood oo waxay leeyihiin sabiga ilmaha yarka ah yaraan xajka uu ku gutay xajkiisii waajibka ah ee lagu lahaa ma ah markuu qaan gaadho oo uu awooddeeda yeesho xajkii waajibkaa waa laga rabaa addoonkana waa la midoo xajka uu xajiyey isagoo addoon ah kii waajibka ahaa kama ridayo markuu addoonnimada ka baxo hadduuba ka baxaba markaa haddana waxaa laga rabaa xajkii waajibkaa ah inuu la yimaado markuu karaankiisii awoodda yeesho sidaasi qaarna ijmaac bay soo guurinayaan qaarna waxay ka soo guurinayaan jamaahiiru ahlilcilmi baa qabta aahaar fara badanna way ku soo aroortay <coughs> waana sida sawaabkaa wey hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcala alih w saxbi